acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidna cilman watuqan ya kariimu ya latiif wabacdu waa darsigeena afartan iyo lixaad ashardu thaani oo masderka ayaa maraynay shuruudii masderka waxaa ka mid ahayd buu sheikhu tilmaamay raximah llahu tacaala sideed shardi buu leeyahay buu soo sheegay saasoo ma ahayn koow an yasixa an yaxila maxalahu ficlun maca an aw ficlun maca ma labo wuxuu sheikhu tilmaamay raximah allahu tacaala an laa yakuuna musaqaran oo taa marana soo maah allaa yakuuna waa inuusan ahayn masdarku musaqaran mid la tasqiiriyey la gaabiyey falaa yajuusu ma bannaana inaad tidhaahdo acjabanii waxaa yaabgeliyey duraybuka zaydan zayd garaacid yarowgaagii aad cuudka ugu shiday baa yaabgelisay waaya walaa yakhtalifu iskumana khilaafin annaxwiyuuna nimankii nuxaadda ahayd fii daalika arrinkaas tasqiir inaan hee la camal masdar la tasqiiriyey in aan laga mid dhigin oo aan laga shaqo sidii ficilku u shaqaynayay waqaasa calaa daalika fii daalika waqaasa calaa daalika saas ayaana looga qiyaas qaatay waqaasa wayna oga qiyaas qaateen calaa daalika sidaa bacduhum qaybtood almasdara bay oga qiyaas qaateen masderkii almajmuuca asagana jamaca ahaa faamana faamuni markaasaa waxaa la diiday icmaaluhu in la shaqo siiyo horta maxay yidhaahdeen maxaa la isku waafaqay masdar la gaabiyey hee in aan hee camalal ficli uusan qaadan yaa loo qiyaas qaata markaa jamciina masder la jamciyey mawcid mawaaciid oo kale ayadana waxay yidhaahdeen qiyaaswaxaan u qiyaas qaadanaynaa tasqiirka oo hee ayadana lama shaqo siinayo xamlan xambaarid lagu xambaarayo lahu qiyaaska cala almusaqari lagu xambaarayo eh, xamlan xambaarid lahu majmuuca lagu xambaarayo cala almusaqari yani loo qiyaas qaadanayo wey maxaa yeelay lianna kulla minhumaa mid kasta oo majmuuca iyo musaqarka ka mida ah mubaayinun waa mid ka duwan lilficli ficilka ka duwan ficilka ayuu ka duwan yahay waaya oo waxay yidhahdeen sababtu waxaa weeye dee waa libucdihi hee can shabhi lficli ficilka inuu ayuu ka fog yahay sababtuna waxaa weeye adtasqiiru min khawaasi alasmaa'i asmaadaa gaar u leh in wax la gaabiyo yaa gaar u leh asmaada jamciina waa uga qiyaas mar hore kuu sheegay jamcu daliil toosa male wixii tasqiirka aa marisidba hee buu maraya marka tasqiirka maxaa u helna daliil ahee ah adtasqiiru min khawaasi l yaa iskale cubay tasqiirka asmaadaasi soo jeeniso asmaada ayaa taskhiirka iskaleh haddii taskhiirka markiis xaggaa la mariyey maxaa loo qiyaas qaadanayaa jamiciina waa loo qiyaas qaadanaya laakiinse waajaasa way baneeyeen kathiirun oo minhum ka mid a ah ayaa icmaalahu inuu jamacu shaqeeyo banneeyey wastadalluu waxayna u daliishadeen binaxwi qowlihi qowli shaacira ah waaye wacadti wakaana alkhuul fuminkii sajiyatan mawaaciida curquubin akhaahu biyasriba wacadti waa ballan qaata ma wacadta mid kordhigayaa wacadta waa ballan qaata niyahow walxaal baa ballan qaada kaana uu ahaa alkhulfu ballanka bixidu minka xaggaaga sajiyatan dhaqanba ku ahaa waaya maxaa ballan curquubin curquub ninka la dhihi jiray ballamihiisii oo kale akhaahu uu ballanqaadi jiray biyariba yaribaakhaagiisa yadrib joogay ninkii ballamaha u qaadi jiray oo haddana ballanta uga bixi jiray hee ayaa la mid noqotay weeyaan ayaa la mid noqotay oo curquubku nin wuxuu ahaa ballanka wax badan waagii soo yimaado timir buu waaw timirta bal wax iga sii bal horta ha baxday u kaadiye soo markay baxday bal horta balmiraha saar bal miraha ha yeeshaan geeduhu bal u kaadiye markuu midhihii bal horta bal ha bislaadaane u kaadiye markay bislaadeen buu habeenkii habeenkii buu ka rogayba timirtiiba midhihii subaxii buu ka yimisa timirgeedkiiba ma saarna marka mawaaciid curquub saas weye ninkaas buu ahaa marka wacadta mawaaciida curqub mawaaciid maxay tahay iraabteedu yaa soo tuuraya meey halkay soo tuuri jire mafcuulun mafcuul mulaq weeye mafcuul ee wacadta mawaaciida soma jeedid wacadta mawaaciida saas weye mafcuul mulaq weeye markaa waayahay marka wuxuu leeyahay mawaaciisoo jamac ma aha qoladii hore maxay qabtay in jamacu looga qiyaas qaatay musaqarkoo aan hee aan la amal siin qolaa waxay tidhi in fara badanoo ka mid ah culimo la camal siin maxaa daliil nooga ah, mawaaciid ba nooga ah, bayidhi mawaaciida curquuba curquub ballamihiisii yaa curquub ballamintiisii akhaahu uu ballaminayay dee soma marka mawaaciid faacilkeeda waa curquubkaa loo idaafeeyey waa masdarun mudaafun lifaacilihi akhaahuna waa ciddii la ballaminayayo waa mafcuulun bihi oo mawaaciid baa iskale bay yidhaahdeen halkaan waa ku dhacay soo maah marka waxay xaggaa daliil maxay ku haystaan masderku asagoo jamaca inuu waar ku dara inuu hee inuu shaqaynahayo athaali waxa weeye an yakuuna anlaa yakuuna waa inuusan ahayn masderku mudmaran damiir waa inuusan ahayn masderku waa inuusan ahee damiir waa inuusan ahayn falaa taquulu dhihi maysid darbii garaacidayda zaydan aan garaacay xasanun weeye wa huwa darbiina amran aan garaacayaana qabiixun weeye eeg meesha huwa maxaa la keeni karaa asalku wuxuu ahaa darbii zaydan xasanun wa darbii camranna qabiixun saa markale waa caadi soomaan laakiinse wahuwadani yay bedel ka tahay buu ku yidhi darbi marka wahuwada oo darbi bedel ka ah dee waa allaa laa yakuuna mudmarantii weeye soomaas maa darbii garaacidadeesyada aan garaaya xasanun weeye waaya wa darbii wa huwa darbii garaacidayda camran garaacayaana qabiixun waay arrinkaa lama ogolo buu yidhi huwdaas inaad tiraahdi hee camrantaasi waa mafcuulun hoo lidamiiri huwa alcaa'idi ila almasdari ma dhihi kartid meela socota cabdul maxaan dhihi karin buu ku yidhi camran haye mafcuulun hee lidamiiri huwa alcaa'idi ilaa hee ilaa darbi ma jidha sababt maxay tahay li'annahu maxaa yeelay laysa fiihi kuma sugna lafdulficli ficilkii erayadiisi meesha ma yaalaan wey darbii darbii soma jeedaan iyo huwa ma isku xuruufba isku xuruuf haba isku macnaha noqdo damiirku haba u laabtay darbiye laakiinse xuruuftii masderka ama ficilka hee meesha ma taal intaasuu kuu wa ajaasa way banneeyeen buu ku yidhi daalika arrinka alkuufiyuuna waa baneeyey wastadalluu waxayna u daliishadeen biqowlihi ah wamalxarbu ilaa maa calimtum waduqtumuu wamaa huwa canhaa bilxadiidi lmurajami <clears throat> wamalxarbu dagaalku ma ahan ilaa maa kii mooyaane calimtum aa garanayseen oo waduqtum aada dhamiseen wamaa huwa yaa wamaa huwa ka sheekeen laga sheekeeyo canhaa dagaalka laga sheekeeyaana ma ahan bilxadiidi warkii ma ahan almurajami malamalaha ahaa maaha buu ku leeyahay ee waa soo aragteena dhabbaa hee dhabbaa usoo soo aragteen ay wamalxadiidu waramid canhaa laga waramaa canilxarbi laga waramaa hee heede bilxadiidi war ma ahan yani almurajami lamala awaalo ma aha ee intaad dhex gasheen dagaalkii ayaa ogaateen khaleerkiisa wey macnuhu warkaan idiin sheegay war khiyaaliya maahu ka wadaa muxuu ka daliishaday qaaluu waxay dhaheen fa canhaa canhaadaas uma jeedaan canhaadaasi mutacalliqun waxay la xidhiidhaayoo ku tacalluqday bidamiiri bay ku tacalluqday haye haddana sii wadhade maxaa dhahaysaa damiirkanna yuu beddel ka yahay masder buu beddel ka yahay wamaa huwa ay wamal xadiid weeye oo lama dhigi karo wamal xarbu canha lama dhigi karo de wamal xarbu dagaalkuna canha alxarbi maxay soo kordhide haddaa meesha wamaa huwa oo alxarbu ah keeno alxarbu waa dhadigdee meeshan maxaa yaala hiya horta huwa maxaa weeye lab alxarbu haddaan meesha keeno huwa iyo alxarbu ma isleeyihiin maya marka xaamisa alxarbi lama keeni karo in alxarbu dhadigta ayaa noo caddaynaya canhaa buu yidhi de haa ay canil haadi u laabanaysaa canilxarabi u laabanaysaa marka meeshaa horta hudaas huwadaas lama keeni karo xarbi lama keeni karo maxay waa mu'anah huwadan waa mudakar maxaa la keeni karaa marka xadiid baa la keeni karaa oo in xadiid la keeni karo waxaa ku caddaynaya bilxadiidin murajamida dambe ayaa sheegaysa meesha bilxadiidna ka maqan tahay marka waa ku dhacay soo saas ayuu ku yidhi wamaa huwa ay wamal xadiidu warkuna ma ahan canhaa canilxarbi laga sheekeeyo bilxadiii warkii almurajami ay almadnuuni la iska mala awaalaya ma aha buu ku leeyahayo idinka hadda rag war dagaal looga sheekeynayo iyo dhibkiisa hee ma tihidine intaad dhex gasheenba maxaa rag ku tega wey maxaa idinkaga baaba'ay dad baa idinkaga maqan buu kuleeyay arinkaasna markaa saasay u daliishadeen oo hudaasi waxay bedel ka tahay canidamiiri bay bedel ka tahay warka baa ku dhacay soo maahan laakiin sheekh wa haada albeytu beydkani naadirun weeye dhif weeyaan naadirna ha ahaadee qaabirun waa mid ogol lita'wiili ogol sidaa daraaddeedna falaa tabni calayhi qaacida qaacida laguma dhisi karo bug qaacidahee inuu naadir yahaa kugu filan sideeda naadirku qaacida laguma dhiso anaadiru laa xukma lah sidashayga naadirkaa xukun lama siiyo araabicu waxa weye an laa waa inuusan masarka shaqaynaya ahayn hee maxduudan waa inuusan ahayn mid la koobay tiro lagu koobay oo kale falaa taquulu dhihi maysi tanoo kale acjabanii waxaa ii abgeliyey darbatuka garaacida darbatu daraba masderka keen daraba darban soomaan masderulmara ka dhig darbatan masderulmara waxa weeye hal mar buu dhaca yani daraba wuu garaacay darbatan hal mar buu ku dhufta wey hal mar inuu halmar maxaa ku cadaynaya tanta tanta taa ku dartay baa caddaynaysa marka wuxuusuma xadidna marka bilcadad buu ku xadidan yahay soo kaasoo kale buu ku yidhi hee ma noqdo ma noqdo masderka shaqadai ficilka qabanaya ma noqdo oo sababtu maxay tahay sababtu waxay u yidhaahdeen lianna siiqata alwaaxidati siiqada waaxidada ahi laysat ma ahan asiiqata dhawaaqa allatii dhawaaqaasoo ushtuqa min alficli ficil laga soo saaro maa masderka marada faa'iideeyahay ma aha masderka ficilka laga soo saaro ee masderka ficil masderka eh masderka furan darban ah baa ficilka darab waxaa laga keena daraba darban baa laga keenay darbatan hee lagama keenin buu ka wadan ku dhaho maxaa kuwi marka lianna siiqata alwaaxidati hee laysat hisiiqa allatii ushtuqa min alficli ma aha macnu warkabaa ku dhacay soomaa washada waxaa shaad noqday qawluhu baa shaad noqday yuxaayi bihi aljaldu aladii huwa xaazimun bidarbaati kafayhi lmalana afsaraakibi yuxaayi ay yuxyi wey yuxaayi wuu nooleeyaa bihi aljaldu kii sabirka badnaa yaa alladii kaa sabirka badani kaasoo huwa isaguba xaasimu ninka go'aanka leh ahaa yaa nafsa raakibin mid gaadiid saaran naftiis ayuu nooleeyaa oo muxuu ku nooleeyaa bidarbati kafayhi gacmihiisa ku dhufasho uu ku dhufto almala dhulka ciidda uu ku dhufto aadin faahfaahiyo macnuu waxa weeye ninkan ninka ragga ahi waa ninka biyuhu wato intuu dadka la socdo siiyo asagoo gabagabaysta waa inta macnuhu ma garad isagu muxuu samaynayaa biyuhu haysto dadka la socdo safarka ayuu hee siinayo cabaleya asna muxuu samaynaya meeshii weysada wuu booraysanaya intaanuu ku dhuhu rabaa muxuu ku yidhi yuxaayi bi yuxaayi wuu nooleeyaa bihi kaas aljaldu bihi bihiguba iska dheh meel yuxaayi bay iskaga qabsanaysaa yuxaayi ay yuxyi wuu nooleeyaa bihi bihigaasiba aljaldu baa nooleeya hee aljaldu kii aad adkaa oo sabirka lahaa alladii kaasu huwa isaguba xaasimun go'aanka lahi nafsa raakibin buu noole mafcuul xagasu dhaca nafsa raakibin buu nooleynayaa wey muxuu ku nooleenayaa bidarbati kafayhi bidarbati kafayhi gacmihiisa labadiisa gacmood dhulka inuu halmar ku dhuftay bidarbati kafayhi kafkiisa ku dhufasho uu ku dhuftay halmar almalaa dhulka uu ku dhuftay ciidda marka bidarbat soo masdarumara maah darbada kafeyh maxaa weeye yaah waa masdar mudaaf hee lifaacilihi almalana maxaa weeye mafcuulka meeshuu ku dhufanaya waaye marka way shaqaysay buu kuleeyahay darba oo faaciliya mafcuulba way qaadataa ayadoo ah masdarul mara ayadoo ah waa shaad laakiinse fa acmala wuu camal siiye darbata filmala buu ka camal wa amaa nafsa raakibina miyaa ayadu fa mafcuulun waxay mafcuul u tahay liyuxaayiba mafcuul u tahay oo macnaha waxa weeye annahu isagu cadala wuxuu ka leexday canilwuduu inuu weesaysto wuxuuna u leexday ila tayamum inuu boorayso u leexday weeyaan wasaqa wuuna waraabiye araakiba kii gaadiidka saarnaa almaa'a buu waraabiye alladii maagaasoo kaana lahaa macahu la jirankiisa ahaa markaasuu fa axyaahu wuu fa axyaa nafsa buu nooleeyay markaa hadda miyaysan ahayn alkhaamisu shardiga shanaad waxa weeye anlaa yakuuna waa inuusan ahayn mawsuufan waanlaa yakuuna waa inuusan ahayn mawsuufan mid la tilmaamay qabla alcamali shaqaqalkii ka hor yacni waxaa la diidayaa masderku inuu tilmaan wato tilmaantaasna u dhaxayso masderkii iyo ku ka camalfalayay maxaase la ogol yahay inay tilmaamtu ka sii dambayso ku ka camalfalayay tusaale falaa yuqaalu lama dhaho ajabanii waxay falaa yuqaalo ay maa laa yuqaalu laa yucrab waxaan la dhihin lama cilaabo markaa falaa yuqaalu la dhihi mayooo sax maahan acjabanii waxay cajab gelisay darbuka garaacidaada garaacidii ashadiidu ee darnayd zeetan ah garaacday sax ma aha buu ku maxay tahay shadiid baa dhex gashay darbigii iyo mafcuulkii zayd mafcuulkii darbi oo ah oo ah zayd maxaa saxab yidhi fa in dib dhigto oo aad tiraado hee acjabanii darbuka zaydan ashadiidu haddaa saa tiraahdo jaaza way bannaantahay qaala shaaciru badiloo inaa wajdii bika shadiidaranii cadiran fiika mancahitu cadula ina wajdii hilowgayga bika adigaan ku hiloobahayo wey hilowgii ashadiida ee darnaa araanii wuxuu tusay wey caadiran mid canaanana mid cududaaraya fiika fii sha'ninka iyo cududaaraya buu itusay caadiran mhm. man buu itusay cahidtu aan ku ogaa yaa caduulan mid canaan badan inuu yahay yani wuxuu ku leeyahay jaceelkaan kuu qaba gabar yahay darteed suu igu weyn yahay rag waayay hore igu canaanigu ah, canaanan jiray ayaa hadda iigu cududaaro waxay dhahaan waa gartiis waa fahamta soo marka wuxuu leeyahay jecelkaaga dartii yaa xaddaafka ah ayaa wuxuu tusayba raggii canaanan jiray inay noqdeen kuwa hee iyo cududaaraya ina wejdii hilowgayga bika adiga aan kuu hiloobayo hilowga ashadiida ee darnaa ayaa araani wuxuu iyo ogeysiiye waa dhihi kartaa araani wuxuu ogeysiiye oo mafcuulkii koowaad yaadaas noqdo markaa soo ma jeedid yaa caadiran inuu ii cududaaray yaa fiika fii sha'nika arinkaaga dhexdiisa inuu ii cududaaray buu itusiye man araani faacilkeedii meeye yaa dee waa mantaas araanii man cahidtu caduulan caadiran fiika wey macnuhu fiiki warka ma ku dhacay araanii wuxuu i ogeysiiyey markaan calima wey ra'aa bimacnaa calima araanii wuxuu i ogeysiiyey yaah caadiran inuu ii cududaaray fiika fii sha'nika arrinkaaga inuu iigu cududaaray haye haye man qof inuu iigu culdaaray qofkaasoo cahidtu aan ku ogaa hee heede caduulan inuu yahay mid i mid canaanta iga badiya facuul sifa mushabaha culus wey xaggaa marka maxaa kaaga baxay araani marka macnuhu saas u macnee araani wuxuu i ogeysiiyey cid cahidtu aan ku ogaa caduulan inuu yahay caadiran mid ii culdaaraya inuu noqday wey fiika adiga muxuu ka daliishaday ina wajdii tilmaamteedii meeda ashadiida meeye macmuulkii wejdi meeye bika aljaaru wejdi maxaa weeye waa ismu ina mansuubu calaamat fatxatu muqadarat calaa maa qabla yaa'il manaca min ishtiqaalu maxali bixarakatil wejdi mudaafuryaa mutakalim mudaafun ilayh nuhi cala sukuuni fii maxali jer waa masdarun mudaafun lifaahee lifaacilihi soo maahan haa lifaacilihi wey bika aljaaru walmajruuru mutacalliqun bi biwajdi hadda marka waxa laga hadlayo waxa weeye shadiid ma aysan kala dhexgelin wajdi iyo bika warkama ku dhacay waa kan fa akhara wuu dibdhigay ashadiida buu ka dibdhigay can iljaari iyo walmajruuri oo almutacalliq biwajdi la xidhiiray maxaa khalad ahaan lahayd inuu dhaho ina wajdii ashadiida bika saasaa khalad ahaan lahayd buu ku yidhi asaadisu waxaa weeye allaa yakuuna waa inuu hee waa inuusan ahayn maxduufan mid maqan masderka shaqaynayaahi waa inuusan hee waa inuusan maqnayn masderka shaqaynayaahi waa inuusan maqnayn waa inuu joogaa walihaadaa sidaas daraaddeed shardigaasa ah, ruddu waxaa lagu celiyey oo lagu bushiyey calaa man cidda qaala tidhi fii maa hee fii hee maalaka miya maalaka wazaydan waaya maalaka wa zaydan oo ah hee ina taqdiira miya ina taqdiira uu noqonaya markaa wa mulaabasataka zaydan maalaka war maxaa kugu dhacay wa zaydan ay wa mulaabasataka zaydan maxaa zayd ugu dheehan tahay macnuhu maxaa hee zayd ugu dheehan tahay lagaa fufulilaya maalaka wa zayd marka qolaa waxay tii marka wasaydantaasi waa mafcuulun bihi oo limasdarin maxduuf oo mulaabasataka ah warkama ku dhaca horta yaah oo mulaabasataka waa masder mudaafun lifaacilihi mulaabasa iyo takadee mulaabasata iyo ka'da waa fahan soomaan marka waxay zeed yaa kordhigay marka mulaabasata kabadhe shardigan muxuu ahaa masderka wax kordhigaya waa inuusan masderka shaqada ficilka qabanaya waa inuusan waa lagu celiya qolada marka waa lagu diida bal maxaa kaloo la diida wa calaaman qaala ciddii tiri fii qowlihi tacala fii qowlihi bismillaahi qoladii tidhi bismillaahi inna taqdiira waxaa weeye ibtidaa'ii bilaabashadayda bismillaahi aan ku bilowdaa haabitun way sugan tahay qolihii waa la bushiyey oo maxaa loo diiday yani yacni ibtidaa'ii maxay yidhaahdeen bismillaahi bismillaahi albaa wa xarfu jar ismi is majruun bilbaa aljaaru wlmajruuru mutacaliqaani bimasdarin maxduufin ee taqdiiruhu ibtidaa'i qolyihii yidhi oo mutacaliq ooga dhigay masdar qarsoon heerade maxay yidhaahdeen ma soconayo shardigan ka hor imaanayaa soo maahan xayaa ku tacalluqda bismillaah xayaa ku tacallushisa masdar maxduufa shardiga muxuu ahaa allaa yakuuna waa inuusan ahayn maxduufan soo isma diidin qolyahaasna waxa waa lagu diiday fa marka waa yahay fa xadfu lmubtada'i bismi illaah baadhahase keliya soo qolaa marka eeg bismillaahi markiina qofku ku dhawaaqay ayaa qolow meel la aaday qolaa waxay tirahdaa abtadiu baan ka bilaaba abtadiu bismillaah ficil baan keenaya qolaa waxay tiri ficil keeni mayee mubtadaa u qaranaya ibtidaa'ii bismillaahina waa ku tacalujinaya ibtidaa'idii aan qariyana haabitun oo qarsoon oo khabarana u keenaya qolaasaa tiraahday qoladii saa buu haystaa fa xudifa markaasaa bismillaahi waxaa laga tuuray alhumtidaa waa la tuuray walkhabarna waa laga tuuray wa abqaa markaas wuxuu keli yeelay yacni joojiyey oo soo reebay macmuula almubtadee buu soo reebay marka ma ku dhacay aninkaanata socon maya weeye macnuhu meesha laga haysto marka maxaa weeye in mubtada la tuura looma haysta maxaa loo haystaa maxaa loo haystaa inuu mubtadaha inuu waxaa tuuray uu masderkan intuu noqdo hee inafiida hadda abtaduu baa qarsoontaa lafteeda soo maaha yaa ficl abtaduu almaxduufi soo dhihi maxaa ka duway ibtidaa'i waxaa ka duway maadaama abtaduu iyo ibtidaa'i ibtidaa'i uu yahay camalal ficli mid qabta yaa yaa dee la awood ma ahan ficilkii qarsoonaa marka waa in asaga la soo muujiyaa buu ku leeyahay laakiinse wajacal way yeeleen min adaruurati qowluhu bay yeeleen qowlkan ah hal tadkuruuna ila dayaynihi hijratakum wamasxakum sulbakum raxmaanu qurbaana <laughs> jariir baa wuxuu maagayaa eh, nisraaniya buu ahaa akhdal iyo jariir iyo farasdaq shucaraau naqaa'id baa la naqaa'id shicirkii naqaa'idka la dhihi jiray oo ah isburinta isbushintas yacni soomaaliga haddii loo eego silsiladahoos ka noqonaya silsiladahoosyacni hebel baa gabay soo tirinayo mid baa u jawaabaya binafsi alkaafiya habkii uu kusoo riday kani buu ku celinayaa naqaa'id baa la dhihi jiray xilligii waxay soo baxday ee umowiyiinta ragana marka odayaal u ahaa farasdaq iyo aqdal iyo ninka la yidhaahda hee jariir marka jariir ninka la yidhaahda ninka ugu wuxuu ahaa ugu ilaaha cabsiyan xagga cabsida u dhow buu ahaa jariir farasaq nin reerbaadiyaabuu ahaa aqdalna de nin gaaluuba iska ahaaban israaniya marka aqdal buu haysta wuxuu leeyahay hal tadkuruuna ma xasuusataan ila dayrayni dayrayn meesha la yidhaahdo hijrata kumti a u aadeen waa fahamta soomaan meesha deereen la yiraahdo yani deer waa meelaha ku caabudaan dadka de waa fahamta soomaan deerkii buu jimciyey <clears throat> deer duurulder deyr waxa weeye nasaraadu meesha ku caabudo waa fahamta soomaan marka labuu ka dhigay ila dayrayni deereentiini meesha ha ku caabudu jirteen maalinkii aad hee hijratakumaa u hijrooteen ma xasuusataan hal tadkuruuna ma xasuusataan ila dayrayni deereen xaggeedii hijratakumtii aad u hijrooteen ma xasuusataan wey kow wamasxakumna ma xasuutaan salsalaaxidii sulbakum saliibkiina iyo mucatabkiina aad salsalaaxayseen ma xasuusataan wa qowlukum qowlkiini ahaa raxmaanu yaa raxmaanu ahaana ma xasuusataan wey qurbaanan taqarub darteed u dhowaansho darteed mafcuulajra ka dhig u dhowaansho darteed ama mafcuul mutlaqna ka dhigo maxaanhaysaa taqrubu adoo u dhowaanaya qurbaanan dhowaansho dhowaanaya warkabaa ku dhacay soo maa marka wuxuu ku leeyahay meeshuu ka daliishan maxaa weeye raxmaanu taasa waxaa la soo gelinayaa wa qawlukum iyo warkiini ahaa ayadana ku macnayn kartaa iyo wa qawlukum warkiini ahaa raxmaanu marka waa iska ciraab wamasxakum waa macduufun calaa hijratakum sulbakum hay wamasxakum sulbakum maxay tahay sulbakum waa mafcuul yaa iska leh masxi baa iskale raxmaanu buu haystaa raxmaanu maxay tahay raxmaanu waa munaadaa mabniyun cala dam munaadaa xudifa xarfu nidaa'ihi mabniyun cala dam fii maxalih nasbi qawlukum baa ku jira meesha waa qawlukum iyo warkiini ma xasuusataa ahaa hee yaa raxmaanu ahaa marka haye waqowluhum keenayo masdar weeyaane meeshan ka maqantaa soma orta miyay taallaa meesha soo maqnaa qowluhum keenaya raxmaanu sidee ugu xirtay raxmaanu maxay u tahay qowluhum ma faacil u tahay mafcuul bay tahay maxay u tahay yaa yani wuxuu kuleeyahay raxmaanu icaadu cilaal meesha munaadaha ahi yaah munaadaha meesha ahi ayaa maxalka uu yaal yaah fii maxalli nasbu u noqonayo qowlakum lagu tacallujinaya marka maxalka yani raxmaanu yaa raxmaanudan ayaa almunaada meesha yaala ayaa fii maxalli nasbi wuxuu u yahay mafcuulhe hee qowlu u ahdee qawlukum waa masder mudaaf lifaacili qawlu mudaaf kumtaasi ay ae waa an taquulu adoo yidhi weeye an taquulu yaa raxmaanu yaa raxmaanu marka maxal maxay taalaa maxal ah mafcuula sooma taaldee hadda marka xagga maana waa la midoo wa qawlukum iyo warkiina yaa raxmaanu ahaadee waa fahamta soomaa marka maquul qowl yacnii raxmaantani maxalu nasbin bay qawlukum u tahay xaggaasu ka way xadfan tahay xadfan weeye saa daraaddeedna waa laiska daruura keentay asalku wuxuu ahaa masder xadfan inuusan inuusan shaqaynin bitaqdiiri wa qowlukum yaa raxmaanu ahaya asaabicu waxa weye anlaa yakuuna waa inuusan ahayn mafsuula mid hee laga soocay can macmuulihi kuu ku camalfalayay masderkii iyo macmuulkiis waa la kala soocin hadda tilmaanmaya wax kale a kala sooci kara weeye wax kaloo hee asalaa kala soocaya walihaada sidaa daraaddeed ayaa rudduu lagu celiyey calaa man qaala ciddii tiraahday fii qowlihi tacaala yowma tubla saraa'ir innahu yowmadu yaa yowmadu de hee macmuulun waxaa ku camalfalay lirajcihi baa ku camalfashay fii aayatan aayadda fii rajcihi lirajcihi baa ku camalfashay rajcidaasoo fi aayatin ku jidha ayadaasoo tasbiquha ka horaysa yooma oo ah innahu alle calaa rajcihi insaanka soo celintiisa yaa waaya marka wuxuu ku yidhi walihaada sidaa daraadee ruddu waa la celiyay calaaman cid baa lagu celiyay qaala tidhahda fii yowmin tubla saraa'iri innahu isagu saraa'iru macmuulun weeyaan mid lagu camalfalay lirajcihi ay ku camalfashay fii aayatin ku jidha aayadaasoo tasbiqaha ka horaysa oo ah innahu calaa rajcihi laqaadir yacni innahu alle calaa rajcihi sacaadiyo cali marka u macnayno waxaa calaa rajcihi rajcil insaande insaanka inuu soo celiyo hadda rajcihi maxayta masder nooceeya wey rajcihi masderun mudaafun hiyadiyo sheegaysaa haa masder mudaafun limafcuulihi hiyada soo imtinaaninkii maahan innahu alle calaa rajcihi rajcil insaani wey insaanka soo celintiisa yowma tubla saraa'iri la celiyo laqaadirun waa mid awooda warkala ku dhacay soomaahan yacni waxa weeye alla inuu soo neeleeyo maalinka aakhiro bini'aadankii dhintay inuu alle soo nooleeyo waa alla awooda warkama ku dhacay saa markii loo dhigo innahu calaa rajcihi yowma tubla saraa'iri laqaadirun markii saa loo dhigo haye yowma maxaa dhahaysaa adarfu mutacalliqun birajcihi dee soo maahan laakiin hadda aayada maxaa taala innahu khabarkii ee lahayd oo laqaadirun ah ayaa muxuu kala dhex galay rajcihi iyo iyo yowma sooma jeedid yowma kala dhex galay laakiin sida caadiga haddii la isku furo oo yaqaadirun gadaal la geeyo way ku shaqaynaysaa soo maahan rajci baad haysaa calaa xarfu jar rajci min kasara fii aakhirihi haye rajci mudaaf walhaa mudaaf ilayh masder mudaafun limafcuulihi weeyaane yowmana waa darfu makaan mansuub bitaqdiiri fii wadarfu mutacaliq maxduufun taqdiiruhu hee wadarfu mutacaliqun birajcihi dheh waxba hadda kaalin loo baanay wadarfu mutacaliqun hee birajcihi buu ku tacalluqa laakiinse hadda rajcihi iyo yowma yaa kala dhex galay laqaadir maxay tahay laqaadir khabar waa cumdo soomaan shay cumdaabaa wuxuu kala dhex galay maxaa loo diida marka inay yarjiihiina yawma ku eh, shaqayso maxaa loo diida waxaa loo diida baa la yidhi yaa yaa lianna macahu yani maca almasdari lianna macahu meesha maxaa laga hadlayaa macmuulka iyo iyo masderka soo macan yaa lianna almasdara wa macmuulahu kalmawsuuli maca silatihi dee saasoo kale wey mawsuul iyo sila mala kala dhexgeli jiray yaah mawsuul iyo silo mala kala dhexgeli karaa yaa jaaa aladii qaama abuuhu jaaa aladii qaama abuuhu alladii qaama wax cusub meeshaan ma soo dhexgelin karnaa shay kale maya sidaasoo kale waxaa ah buu yidhi masderka iyo macmuulkiinu ah ka silati kalmawsuuli maca silatihi weeye buu ku yidhi warkama kudhacay soomaaan kalmawsuuli heede maca silatihi weyaan warkama kudhacay horta saas daraaddeed taasay la xukun noqonaysaa waayahay maxaa la sameynayaa marka li'annahu maxaa yeele qad fusila baynahuma bilkhabari khabar baa lagu kala saaray waayahay maxaa samaynaysa yoma maxaa yoma ilan diidda maxaa diidda yoma u diidda maxaa yoma u diidda rajcihii in lagu tacallujiyo soo maxaa kaloo aan la ogolayn qaadirun ism faacil maahan so camalo ficil qaban mayso yoma maxaa ugu tacallujin weyda ayadana laguma taxallujin karo macnaha isbedelaya dee macnaha ayaa hee isbedelaya oo waxaa laga hadlayaa yowmadani asal ahaan haddii laga hadlo rajcihiibay tilmaan u tahay maxay tilmaan u tahay rajcihiibay tilmaan u tahay innahu alle calaa rajcihi soo celintiisa insaanka uu soo celiyo la qaadiruun weeye yowma tubla saraa'il markaa casal ahaan yowmadani si toosa waxay ugu tacalluqdaa rajci waaya maxaa la samaynayaa qolaa waxay tiraada waxaa la samaynayaa ficil baa loo soo qadarayaa masterka laga keenay marjic marjicmster maahan ficil ka keen rajcihii ficil ka keen yarjicu de soo maahan yarjicu keen marka meesha innahu alla calaalaqaadirun weeyaan yarjicuhu wuu soo celinayaa markaa yarjicu wuu soo celinayaa hu biniaadankii yowma tubla saraa'iri markaa ma kudhacartan yaah saasaad u habeynaysaa buu ku yidhi athaamin waxa weeye an laa yakuuna wa inuusan ahayn mu'ahara mid ka dambeeya mid ka dambeeya canhu xaggiisa falaa ma bannaana yani macmuulkii baa laga hadlaya macmuulka waa inuusan ka dambayn yani masderka waa inuusan ka dambayn macmuulkiisa falaa yajuusu ma bannaana acjabanii waxay cajab geliyey zaydan darbuka garaacidaadii asalku muxuu ahaa darbuka zaydan waajaasa wuu baneeyey assuhayliyu baa baneeyey taqdiima aljaari waalmajruuri buu baneeyey maxaa yeelay yaa jaari majruurka iyo darafku sideedaba labadaasi iyo waxay ahayd qaacidii ahayd yatasicu fiiha maa laa yatasicu liayri saas macnihiisu ah yacni jaalmajhuurka meelo badan geli karaan baa jumlooyinka iyo magacyada caadiga aysan aan loo ogolayn qolaa markaasaa suhayli baasaa u fasiray hawshaas suhayli ayaa arrinkaasee qeexay weeyaan wastadalla biqowlihi buu daliishada markaa laa yabquuna canhaa laa yabquuna ma dalbayaan ahlu jannuhu canhaa jannada xaggeeda xiwalan mutaxawilan bedelkeed meel ay uga guuraan ma dalbayaan weeyaan xiwal ay mutaxawilan wey waay meel ay uga guuraan hee dalbi mayaan canha xagee u celinaysaa laa yabquuna dalbi mayaan xiwalanka guurid canha ay ka guurayaan wey macnuhu warkabaa ku dhacay soo maahan marka canhadaasi waa jaari oo mutacalliqun bixiwalan ku tacalluqa warkabaa ku dhacay soo maahan saasuu marka u ogolaaday weeyaan Hmm. wa qowluhum bay ogolaadeen allaahuma yaa allaahu allow ijcal noo yeellana annaga min amrina arinkayaga farajan meel aan oga baxno wa makhrajan iyo makaanu bixid ilaahu nooga yeal asalku muxuu ahaa allaahuma ajcal lanaa makhrajan wa farajan min amrina marka min amrina maxaa ku tacalujinaysaa farajan ku tacaluji weeyaan almasaadir alcaamilatu wayanqasimu lmasdar wuxuu qaybsamaa masdarkii alcaamil uu shaqaynayay ilaa alaati aqsama buu qasamaa axaduhaa waxa weeye almudaafu weeye kii la tiiriyey waicmaaluhu in shaqeeyo ayaa icmaaluhu ayaa akharu ka badan min icmaali qismayni labada qaybood shaqayntooda labada alla akhriyan ee dambe wahuwa mudaafu darbaani waa laba qayboode mudaafu mid loo tiiriyey ilalfaacil loo tiiriy yani masdar u idaafaysan faacilkiisi ka qowlihi tacaala walowlaa dafcu llaahi nnaasa walowlaaha haddaysan jiri lahayn maba jidhe walowlaa haddii la heli lahaa yaa lama helaye dafcullaahi alla inuu riixo annaasa dadka bacdahum qaybtood hee bibacdin somaan qaybta kale hadduusan isku riixi lahayn wuuba isku riixayaaye maxaa dhici lahaa lahudima sawaamicu baa la burburin lahaa wey adduunka haddaan lakala adkaan qaar adduunka la isaga daayo dad baa ku ba'aya weeyaan dadkay baabi'inayaan waa fahamti soomaa heela caad eh, xoog yeesheen adduunka waa laga kaxeynaya tan macnaheed waxa weeyaan muslinku marnaba ilaahay subxaana watacaala markay gaaladuba kabiirtaba muslimkaa lagu salladayaayo gaaladii meesha waa laga saarayaa weeyaan amase markasta xaqu wuxuu ku salladan yahay baadilka oo baadilku meesha ka saaraya walowlaa dafcullaahi haddaysan jiri lahayn eh, riixidiisa annaasa uu ku riixayo bacduhum calaa bacdin bibacdin lahudima sawaamicu marka dafcullaahi dafcu mudaaf allah allah maxay mudaaf ileyh waa masdar mudaafli faacidda wax riixayso meesha kee weeye waa alle annaasna maxaa weye markaa mafcuulyaha mafcuulka sale wa akhdihim iyo qaadashadooda caribaa ay qaateen akhdihim waa nimankii bani israa'iile akhdihim waa masdar mudaaf li faacilih himtan soo weydee akhdihim ay hee an ya'khuduu wey macnuhu dee an ya'khuduu wowduusa faacil maahan wowdii uuda ahayd baa him loo bedelay wa akhdihim ay akhdi bani israa'iila caribaa weeyaan waqad nuhuwa canhu riban oo wixii la qaadanaya maxay noqonaysaa mafcuul waaklihim waatan waaklihim waa masder mudaaf li faacilihim amwaalna maxaa weeye mafcuulkii waa mudaafun iyo mid loo tiiriyey lilmafcuul loo tiiriyey ka qowli shaaciri alaa ina dulma nafsihi lmaar ubayinuun idaa lam yasunha can hawan yaqlib caqla idaa alaa hoy ina dulma nafsihi naftiisa dulmin uu dulmiyaa almar u qofku bayinuun waaba iska caddahay weeye goorma idaa lam yasunna hadduusan ka ilaalin nafta can hawan hawo yaqlibu ka xoog badata alcaqla ka xoog badata qof hadduusan caqligiisa wax ku maamulin dee inuu soo wado de qof kasta waa hee qof kasta hee awa caddahay macnuu alaa hooy ina dulma nafsihi naftiisa dulmin uu dulmiyo almar'u qofku hadda dulmi mso masder maayn maxaa loo tiiriyey nafsihi waa masderun mudaafun li li limafcuulihi faacilkiina meeye almar'u wakaa wakaa wa qowlihi calayhi salaatu wasalaam waxajulbeyti baa la waajibiyey man baa lagu waajibiyey istidaaca ilayhi sabiilan xajulbeyti xaja yaxuju xajan xaja waa masder masderun mudaafun lii mafcuulbeyt mafcuul soomaan yaa faacil ah man baa faacil ah wa beytulkitaabi wa beytul hee muxuu qorayaa wa beytilkitaabi soomaan wa beytilkitaabi kitaabka beydkiisa ay kitaabu sibaweyh baa laga wada qoli shaaciri tanfii yadaaha alxasaa fii kulli haajiratin nafya daraahiimi tanqaadu sayaariifi tanfii way kala yaacinaysaa yadaaha adimadeeda alxasaa bay ku kala yaacinaysaa wey fii kulli haajiratin harka digtiisa bayhe maxay kala yaacinaysaa adimadeeda ciidda ku kala yaacinaysaa quruuruxa nafya daraahiimta kalayaacintoodii oo kale tanqaadu sayaariifi sariiflayaasha kuwooda wax baarbaaraha ay kala yaacinayaan tanqaad waa min annaqdi naqdu danaaniiri tanqaad waxaa loo yaqaanaa cidda kala hufta lacagta tanfaalisadaa iyo tan saxdaa kala hufta waa tanqaad tanqaadu waa faacil caadiyee faaciltanafyi tanfi way kala yaacinaysaa yadaaha labadeeda adimadeeda alxasa hal buu tilmaamayaa dee markii ordayshal ordaysuu sheegaya waa fahamsamaan fii kulli haajiratin haajira waxa maalinka bartankiisa harka digtiisa yacnii xilliga haajirada ayuu maalinku barka yahay yaa maalin walba barki maalinkii maalin walba xilliga haajirada la yidhaahdo ayay hee kala yaacinaysaa quruurixii nafyo daraahiimi daraahiimtii kala yaacintoodii oo kale yaa kala yaacinaya daraahiimtii tanqaadu sayaariifi sariiflayaasha sayaariif waa jamcu sayrafi sariiflayaasha hee kuwooda waxbaaraha ay kala yaacinayaan warkaa baa ku dhacay soomaan tanfi waa ficilkii yadaahana waa mafcuulkii xasaa tanfi yadaaha waa faacilkii soomaan alxasana waa mafcuulkii fii kulli haajiratin wasaaso nafya maxay tahay nafya baara allahu fiikum mafcuul mulaq weeye nafya mudaaf addaraahimina waa masdar mudaafun limafcuulihi oo yaa markaa nafya yaa faacil u ah tanqaadu faacilu nafyi marfuuc tanqaadu mudaaf asayaariifina mudaafidee weya aani waxaa weeye almunawanu kii tanwiinta watay waicmaaluhu inuu kan tanwiinta wataahi shaqeeyo ayaa aqyaasu ka qiyaasasan min icmaali mudaafi mudaafkii inuu sababtu maxay tahay li'annahu maxaa yeela kan dambe yushbihu wuxuu shabahay alficla bitankiira xagga nakirada su'aal baxaa ka soo baxaysaa hal alficlu nakiratun aw macrifatun sawtur jawaabta alficlu nakiratun ficilku waa nakiro inuu ficil nakiraya maxaa ku caddeena tanaa caddeeni igu ah muxuu ku yidhi masderkii mudaafka ahaa soo gara maysid xagga shaqaynta iyo masderka tanwiinta wata xagga shaqaynta keeba horta labada badnaa kaa horaa badan masdar mudaafa badan laakiinse qiyaaska qaacidada caadiga markii la dhigo keebaa qiyaaska xiga kan la tanwiiniyey itcaamun kan ah oo laba tanwiinta wata ayaa xagga qiyaaska ka awood badan kan idcaamuhu la yidhi oo la idafeeyey sababto maxay tahay ujeedka masdarka shaqadiisu maxay horta camalal ficil soomaahan markasta waxaa la fiirinayaa yaa ficilka u dhowde yaa ficilka u dhow ficilka iyo nakiraa itcaamun iyo itcaamuhu kee u dhow idcaamun bowdhow nakiro ilnaasbe waa fahamta soo maahan saasuu ka wada marka ka qowlihi tacaalaa aw amase idcaamun quudin weeye fii yowmin maalin dhexdeed dii masqabatin majaaca u saaxiiba yatiiman la quudiyo yatiima marka maxay tahay mafcuulun limasdari idcaam boo iskale taqdiiru waxaa weeye awhe an yadcama inuu quudiyo fii yowmin maalin dhexdeeda maalinkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman inuu quudiyo athaaliu waxaa weeye almaqruunu kii lala xiriiriyey bical lala xiriiriyey maserkainta loo qabiy mid damiir wata mid la idaafeeyey mid tanwiin la saaraya mid al wata weeyaan wa icmaaluu kan inuu shaqeeyo shaadun weeye qiyaasan xagga qiyaas ahaan marka la hadlo damiir masder al wata inuu shaqeeyaa waa shaad agga isticmaalkana shaad bay ku tahay xagga muxuu kala gura marka sheikh raximah llahu tacaala xagga isticmaalka masder mudaafa ayaa ugu badan xagga qiyaaskana yaa u xoog badan munawanka labadaba yaa ku liita alka kala wata dee warkaa baa ku dhacay soo maahan ka qowli shaaciri badilgu ah cajibtu min arisqi min arisqi hoos dhigayaa hoosna cajibtu min arisqi lmusii'i ilaahuhu wamin taarki bacdi saalixiina faqiira ninkan wuxuu leeyahay xaal aan laga fiicnayn bucajibtu waxaan la yaaba min arisqi min arisqi lmusii'i mid wax xumeynaya mid caasinaya risqintii ilaahuhu uu arsaaqahayo cajibtu waxaan la yaaba min arisqi lmusii'i mid caasinaaya arsuqidda uu arsuqo ilaahuhu ilaahihiis uu arsuqaan la yaaba warkama ku dhacay macnuhu muxuu yahay mid caasiyo allaba aan aqoon inuu alla arsuqayo ayaan hee la yaabanahay maxaa kaloo la yaabtay wa min tarki iyo ka tegid bacdi saalixiina saalixiinta dadka wanaagsan qayb ka mid ah inuu kaga tegay faqiiran ayagoo ah yani muxuu leeyahay dadkiiba wanaagsanaana inay faqiir yihiin oo caawin waayo baan la yaab maxaa kaloo la yaabtay kuwii caasiga ahaana hee ina alla ku daadinayo risqiga arrinkaa hadde ma fiicnaysaa inuu u hadlo sheikhu gabayaagu maxaa yeeley xikmad alla weeye maxay tahay xikmad yarsuqu man yashaa'u biqayri xisaab lama kala gurin magaalba ama muslim baa lama kala dhihin xikmad alle u taallaa teeda labaadna daarta adduuni waaba daar hee ibtilaa oo iska imtixaan oo mu'minka daartiisaba ma aha daarta mu'minku waa tan aakhiro daarta adduunkuna waa gaal baa iskale wey macnuhu marka waa laga wacnasa inuu u hadlo laakiinse min arisqilmusii'i mid wax xumeenayo caasiya risqigiisa ilaahu uu risaaqayo marka waa masdar mudaafun limafcuulihi ilaahuna waa faacilkii marka marka soomaa wa min tarkina ka tegid wa min tarki hee bacdisan soomaa bacdi saalixiina faqiiran bacdinaasna waa masdarun mudaafun limafcuulihi faqiirana waa mafcuul labaado tarkigu ay leedahay warka waa ku dhacay soomaan yani waxa weeye an yatruka bacda saalixiina faqiiran saas wey manuhu inuu ka ahaysiiyo ay cajibtu waxaan la yaabay min an rasaqa almusii'a ilaahuhu min an rasaqa inuu wax siinayo almusii'a kii caasiga ahaa ilaahu uu siinayo iyo wa min an taraka inuu iska badaayey bacda saalixiina uga tegay faqiiran ayagoo ah marka makudhaca horta halkan marka maxaa xaggaas ku joojinaynaay masderku sideedaba la tiiriyey waa afar nooc waay masderun mudaafun ilaa faacilihi mafcuulkiina markaa la sheego masder mudaaf faacilkiisa loo tiiriyey mafcuulkiisana la xusay walowlaa dafcullaahi oo kale de annaasna la sheegay soo ma jeedid iyo masder mudaaf ilaa mafcuulihi masder mafcuulkiisa loo tiiriyey faacilkiina markaa la sheegay waxajilbeyti man soo maa iyo masder loo tiiriyey faacilkii mafcuulkiina aan la sheegin laakiinse la sheegi karo laakiinse aan hee la sheegin oo rabbanaa wataqabbal ducaa'ii taqabbal hee ducaa'ii ducadeyda taqabul waa ficli faacil anta wey soomaa ducaa mafcuulun calaa maa qabla yaail manaqaal maxali bixarakatil ducaa mudaafa yaaul mutakalim soo maahan ducaa'i yaa wax ducaysan adiga soo maahan adiga oo iidaas maxaa tahay masder mudaafun li faacilii baa tahay soo maahan mafcuulkii waa ka maqanya ducaa'i iyaaka weeyade waa laga tegey soo ma jeedid ducaa'i iyaaka oo taqabal ilaahu aqbal ducaa'ii ducadeeda iyaaka aan ku baryayo marka waa masdar mudaafun ilaa mafcuulihi ilaa faacilihi wa mafcuul taalidkeeda maxaa weeye masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi wa alfaacil faacilkiina la tuuray oo aan la sheegin oo maxaa tusaalaa waaya laa yas'amu linsaanu min ducaa'i alkhayri soo ma laa yas'amu linsaanu hee ka suulimaya ka quusanmaya insaanku min ducaa'i alkhayri ay min ducaa'ihi alkhayra weeyadee ducaa'i alkhayri khayr inuu baryayo inuu khayr rajaynayo khayr doonayo ducaa mudaa alkhayrna mudaaf waa masdar mudaafun limafcuulihi yaa baryayadee yaa ducada wada insaanka dee soo maahan ay ducaa'ihi weye ducaa'i linsaani alkhayra warka mujeedaa horta marka waa masdar mudaafun ilaa mafcuulihi wa xudifa faaciluhu la tuuray hada bilahi towfiiq sal allahu wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin